bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rab alcaalamiin wsala allahu alaa muxamedi wcala aali muxamed <clears throat> rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah llah ayunkamaa <clears throat> wauribat maa lam tudaf wasadru wasfihaa damiirun inxadaa وبعضهم أعراب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يغتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهاب كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر انقضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر waxaynu kusoo guda jirnay mawsuulaadii gaar ahaan waxaynu kusoo guda jirnay mawsuulka laba loo qaybiya mawsuul nas a ah iyo mawsuul mushtarag ah labadaasaa loo qaybiya markaa sheekhu raxima allahu tacaala naska ahaa oo sideed lafdi ahaa waa ka soo baxay waxaynu xalay wax ka qaadanay mawsuulkii mushtaragga ahaa mawsuulka mushtaragiina waa lix lafdi wey waa lix lafdi wey lixdii lafdi waxaynu qaadanay shan ka mida ma iyo man iyo al iyo duu iyo daa shantaasaynu qaadanay hal baa inoo laabnayd oo hashiina waa ayun weeyi ayuntaa wey markaa sheekhu wuxuu yidhi ayun ayun kamaa maa oo kale weeyi wa ucribat waa la icraabay ay hiya ayun baa la icraabay maa mudada ayaa la icraabay lam tudaf aan la idaafayn hiya ayun aan la idaafayn walxaal baan la idaafayn sadru waslihaa sadru silaheedu damiirun damiir u yahay damiirka oo inxadafa xadfoomay ay huwa damiirku xadfoomay wuxuu leeyahay ayan waxa ay la mid tahay maabay la mid tahay yani wuxuu ujeedaa waa mawsuul mushtaragade maadu sidii ayuu ahayd mawsuul mushtaraga iyadoo lafdi keliya adana ay ku dhacaysay fi lmufradi binawcayihi wa bilmusanna binawcayihi wa fi ljamci binawcayihi ugu dhacaysaa sidoo kale ayay iyaduna he ay ugu dhacaysaa markaa u fiirso kamaa maa oo kale weey fii alaaati awjihin bay maa kala saddex dhinac bay maa kala mid fi ismiyati bay kala maana waa ismi ayuna waa ismi wa fi lmawsuuliyati bay kala maaduna waa mawsuula ayuna waa mawsuula wa fi lmushtarakiyati wadar ahaanshaha iyo wadaagidda la wadaagayna waa kala mid markaa saddex dhinac bay kala mid noqotay o fi lismiya wa fi lmawsuuliya wa fi lmushtarakiya saddexdaa dhinac bay kala mid tahay wa takhtalifu bialaaati awjuhin saddex wejna way kaga duwan tahay ayun iyo ma saddex wejna way ku kala duwan yihin ko takuunu ayun mucraba wa maa mabniya maadu mabniya yahay laakiin ayun he waa mucraba wey wejaa way ku kala duwan yihin laba wtudaafu ayun walaa tudaafu ma ayun waa la idaafaynaya laakiin maahe lama idaafeeyo saddex wa ayun takunu hulaaiya wama takunu hunaaiya ayun waa hulaaiya waa saddex xaraf ayun shirkaa la tirin yeeleen maaduna waa maxay waa hunaa'iye wey saddex arrimoodna way ku wadaagana waa kala mid saddex arrimoodna way ku kala tegsan yihiin so intaasi basiid ma haddaba wuxuu leeyahay ayun maabay lamid tahay waxaa la icraabayaa marka aan la idaafayn sadrusulaheeduna uu damiir kul mawsulaati mabniyat ilaa ayun mawsulaadku dhammaantu waa wada mabni ilaa ayun mooyaane fahiya mucrabat ilaa fi xaalati waaxida takunu fiiha mabniya iyadu waa mucrab ilaa xaalad kelia ah mooyaane xaaladaana mebni bay noqonaysaa haddaba ayun afar xaaladood bay ayun he afar xaaladood bay saddex xaaladood waa mucrab hal mar ana waa mebni wey an tudaafa kitaabka inoo qoray la socda an tudaafa wayudkara sadru silatiha waa in la idaafeeyo sadru silihiina la sheego way idaafaysan tahay sadru silihiina waa jooga markaa waa mucrabo wey yucjibunii ayuhum huwa qaaimun way idaafaysan tahay sadru silihii jumladan dambe ee silada noqotay sadrigeegiio awalkeegii ihiina waa jooga waa mucrab yucjibunii ayuhum huwa qaaimun xaraka la craabaya mogta daiska ayuun xaraka caadigeed icraabaysa ta labaad allaa tudaafa yudkara sadru silatiha waa inaan la idaafayn sadrusilihina aan la sheegin waa sideedii weeyaan yucjibunii ayun mm, yucjibunii ayun qaa'imun allaa tudaafa walaa yudkara sadru silatiha yucjibunii ayun qaa'imun waa mucrabo markaana <laughs> faacil iska caadiya kan saddexaad allaa tudaafa waa inaan la idaafayn wa yudkara sadru salatiha laakiin lama idaafin laakiin maxaa sheegay ya sadru silihi baa sheegay eeg lama idaafin laakiin sadru silihi baa meesha yaalla tusaale waa maxay alayh salaam yucjibunii ayun huwa qaaimun yucjibunii ayun huwa qaa'imun axwaashaa saddexdaa mucrab ay noqonaysaa xarakaadkii caadigii baa la craabaya oo maxaad ohan yucjibunii ayuhum huwa qaa'imun wara'aytu ayahum huwa qaa'imun wa marartu biayihim huwa qaa'imun waa mucrab war mayna maxaa ka soo hadhay marka eeg mana idaafaysna sidrusilihina ma sheegna waa mucrab ma idaafaysnin laakiin sidrusilih baa sheegan waa mucrab way idaafaysan tahay sidrusilihina wuu sheegan yahay waa mucrab maxaa ka soo hadhay way idaafaysan tahay laakiin sidrusilihii he ma sheeganaa soo hadhay way idaafaysan tahay laakiin sidursinihii ma sheegan markaas mabni tahay afartaas yalna saleen way idaafaysantahay laakin sidursinihii ma sheegano xaaladaasi mabni oo tusaale waa maxay uma lananzicana min kuli shiicatin ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya lananzicana mafcuulkeedi wey eega ayuhumtani inay mabni tahay ayahum baa la odhan lahaa mogta ayuhum baa la lagu bineeyey way idaafaysan tahay sidursinihina ma sheeganata srslhiinahe ma sheegana marka u fiirso marka ay mebniga noqonayso saddex shardi baa lagama maarmaan o an tudaafa waa in la idaafeeyo an takuna silatuha ismiya siladeeduna waa ina tahay ismiya jumla ismiye waa ina tahay an yakuna sadru silatihaa damiira maxduufa sadrusilhuna damiir maxduuf waa inuu yahay mar meesha haddii jumla ismiya ay noqotay sadrusilhu dee mubtadu noqonaya moogta mubtadahaas waa in meesha ka maqan yahay uma lananzicana min kuli shiicatin ayuhum ashadu ay huwa ashadu mubtadii baa go-anba ml marka saddexdaa shardi baa loo shardiyaya marka ay tahay mabniya an tudaafa an takuna silatuha maxay ismiya an yakuna sidru silatiha damiira maxduufa intaa ml waay marka waa basid bade saas ku fududaada marka ayun iska hadal badanta mogta istifaamiye way noqotaa ayu rajulayni qaamo oo kale shardiyay noqotaa ayama tadcuu falahu asmaa xusna mawsuulay noqotaa sida halkan oo kale <laughs> waa tii kisay la weydiiyey ee uu yidhi ayun haakada khuliqat waxaynagu dabaklina ayun saasubaa loo abuuray bu inaga daay warkeyga way dhib badan tahay moogta ya marka ayuntu way iska hawl badan tahay wuxuu yidhi ayun ayun kamaa maa oo kale weeyi maabay lamid tahay saddex dhinac waa kala mid saddex dhinacna way ku khilaafsan tahay wa ucribat waa la icraabay ay hiya ayun baa la icraabay ma lam tudaf maadan waa masderiya darfiya soo ma garanaysaan muddata cadami idaafatiha marka aan la idaafayn ayaa la icraabay walxaal baan la idaafayn sadru waslihaa sadru silaheeduna damiirun damiir u yahay damiirkaasoo in xadafa xadfoomay ay huwa damiirku xadfoomay waa maxay wa an tudaafa an takuuna silatuhaa ismiya an yakuna sadru silatihaa damiira maxduufa saddexdaa shardi markaynu ka helno mebni ayay noqonaysaa afarta kalena maxay noqonaysaa mucraba ayaa noqonaysaa mucraba ayay noqonaysaa waayahay dee tusaalayaashana waa xaggaas idin qori waynaya tusaalaynina wa bacduhum acraba muطlaqan wafi dalxadfi ayin hayru ayin yaktafi markaa mawsuulku maadaama oo mebni u yahay oo xaraf u shabiha xagga iftiqaarka uu ka shabahay ayun iyada waa la icraabaya oo maxaa loo icraabaya shabihitaankii ay shabahaysa xarafka ayaa daciifay oo muxuu ku daciifay binidaafati ila idaafa laazimtahay oo waay xaaladan la binaynaya soota idaafo jirta uma lanazicana min kuli shiicati ayuhum sootan idaafaysan idaafada waxba qabnayn miya mayane alidaafatu takuunu fii mawdici sila idaafadan lafteeda iyada u taalla halkii silada halkii sila ahaan bay u degan tahay halkii sila ahaan bay u taalla oo ay degan tahay wa bacduhum ay wa bacdulcarabi carabta barhkood acraba waa icraabay ay huwa bacdigu ay ayan ayan buu icraabay mafcuulkii baa go-ane muطlaqan xaalo uu yahay ayan mid la idlaaqay sawaaءun udiifat wa kaana sidru silatiha damiiran maxduufa am la wa hayru ayin ayin hayrkeed hayrkaasoo min almawsuulaati mawsuulaada ihi yakhtafii waa raacayaa ay huwa hayrkaasi ayan ayan buu raacayaa fii daa kan dhexdiisuna ku raacayaa kan alxadfi ee xadafka in yustadal waa hadii la dheereeyo waslun sila waa hadii la dheereeyo wain lam yustadal haddii aan la dheerayn ay huwa wasligii falxadfu xadafku nazrun mid yar weeyi wa abow carabi way diideen naxwiyiintu waa ay diideen an yukhtazala ay ikhtizaalahu sadrusigihii in la gooyo waa ay diideen in saluxa hadii usuubado albaaqi inta soo hadhay liwaslin sila haddii ay usuubato wasligaasoo mukmilin ay kaamilin dhammaystiran walxadfu xadafku kaiirun mid fara badan weeyi munjalin mid qiyaasoobaya weeyi cindahum carabta agtooda fii caaidin ama cindahum ay cinda naxwiyiina naxwiyiinta agtooda fii caaidin caaid dhexdiibuu ku fara badan yahay caaidkaasoo mutasilin caamilkiisii la xidhiiray in intasaba waa haddii uu nasboomo ay huwa caaidku bificlin ficil waa hadii uu ku nasboomo aw wasfin ama wasfi waa hadii uu ku nasboomo wadalika tusaaluhu kaain wuxuu ahaaday kaman ay alladii narjuu aan rajaynana manka aan rajaynana yahabu waa deeqayaa ay huwa manku lanaa anaga waxau noo deeqayaa maa narjuuhu buu noo deeqaya waxaan ka rajaynana ka filanana waaya wuxuu leeyahay sheekhu bacd alcarab muطlaqan ba uu iska ciraabay ayan ayan afar xaaladood baynu tilmaamnay saddex xaaladood waa mucrab baynu nidhi hal xaalana waa mbni maynu haddaba bacdul carabi he eh, ayun agtooda waxabay ka tahay maxay mucrab bay ka tahay muطlaqan waa maxay sawaaءun udiifat aye wa kaana sadru silatiha damiiran maxduufan xitaa haddii la idaafeeyo sadru silaheediina uu damiir maxduufa uu yahay xitaa markaa waa mucrab bay ku leeyihin iyagu waa mucrab bay ku leeyihin maslafan oo waxay leeyihiin yucjibunii ayuhum qaa'imun wara'aytu ayahum qaa'imun wa marartu biayihim qaa'imun qiraana lagu akhriyay uma lananzicana min kuli shiicati ayahum ashaddu baytu shaacirkii xagga hore aynu kusoo marnayna ee ahaa idaa maa laqiita bani malikin fasallim calaa ayuhum afdalu baytka sida hore aha sooma idaa maa laqiita idaa laqiita haddii aad la kulanto bani maaliki reer bani maalik haddii aad la kulanto fasallim salaam calaa ayihim koodii afdal eeg calaa ayihim huwa afdalu soo sooma calaa ayuhum bay markii hore ahayd dee waa iminka laakin maxay noqonaysaa calaa ay bay noqonaysaa beydkiina saasuu noqonaya calaa ay buu noqonaya marka u fiirso wuxuu leeyahay bacdigaasi ayan mutlaqanba waa mucraba mebniye maba ahaba waa mucrab bay kuleeyihin yow xiitaa haddii waxa weeyaan la idaafiyo sidrusideedii damiir go-an uu yahay iyadu waa mucrabuunba tacdul carabiba sidaasa intaa markii uu ka warramay wuxuu inoo sheegay wuxuu inoo raaciyey oo uu leeyahay mawaadicdii la xadfiyey caaidka caaidka mawsuulka u noqonaya mawaadic la xadfe ayaa jira haddaba ayun iyo kayrkeedba caaidku wuxuu noqonayaa saddex ima an yakuuna marfuucan wa ima an yakuuna mansuuban wa ima an yakuuna majruuran waa saddexdaa mido majruurka laba ay ka soo bixiyo ima an yakuuna majruuran bixarfin wa ima an yakuuna majruuran bilmudaaf majruurkii labadaas ka soo bixi haddaba u fiirsada culimo haddii caaidkani uu marfuuc yahay caaidku haddii uu marfuuc yahay laba loo kala qaadaya inuu sadrusilo yahay iyo inuuna sadrusilo ahayna inuu yahay maxay ya asnaa sila silada dhexdeeda inuu yahay oo cajuska damba labadaasaa loo kala qaadi haddaba haddii uu yahay caaidkii marfuuca ahaa sadrusila hadii uu yahay u fiirsada caaidkii marfuuc ahaa haddii uu yahay sadrusilati silada awalkeega haddii uu yahay he waa la xadfayaa ayunta sadrusilaheeda waa la xadfaya muطlaqanba sawaaun aaalat isilatu am lam taul ama siladu ha dheeraato ama siladu yay dheeraan ayun iyada waa laga goynaya ayun iyada he waa laga goynaya oo maxaad odhan yujibunii yucjibunii ayuhum huwa qaa'imun saasuu ahaa yuibunii ayun yucjibunii ayuhum qaa'imun baa laska odhanaya sudrsliyada waa laga goynaya mulaqanba oo mulaqantu waa maxay ama siladu ha dheeraato ama siladu yay dheeraanin sawaaun ataalat silatu am lam tatul mar haddii sadrusilihii u joogo oo sadrusilihii oo awalka silada u yaallo ayan waa laga goynayaa mulaqanba iyada ama siladu ha dheeraato ama siladu yay dheeraan ha gaabnaato mlbani oo iminka tusaala markaan idhahdo yucjibunii ayuhum huwa qaa'iman markaan idin idhahdo siladani maade dawiilo maaha way gaabanta ya silada xilmaa awiil loohanaya daabidka xilmaa awiil loohanaya waxaa la odhanaya maa zaada calaa ruknay ljumlati fa huwa awiilu labada rukni ee jumladu ay ka kooban waxa ka ziyaadsan baa laohanaya waa maxay waa sila awiila laohanaya sila awiila wey baa laohanaya oo iska adagte insha alla iska jilci doonta marka u fiirso ayun sadrusilaheeda iyada waa la goyn karaa amaha ha dheeraato yujibnii ayuhum huwa qaaimu huwada meesha ka saar maxaad odhan yujibnii ayuhum qaaimun baad odhanaysa uma lananzicana min kuli shiicati ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya maxay noo saaray hayru ayin bay noo saaray soo maa ya in aaalat isilatu xudifa ya siladu haddii ay dheeraato waa la goyn wa in lam tadul falxadfu qaliilun haddii laakiin siladu ayna dheerayn xadafku waa yaryahay waa ka kula halka in yustaal waslu wain lam yustaal falxadfu nasrun waa ka guud in la xadfaayahe waa qaliil waa yaryahay haddii siladu ay dheerta waa laga goynaya tusaale maa ana biladii huwa qaa'ilun laka suu'an ama jaa aladii huwa raakibun sayaaratahu ka waran jaa aladii huwa raakibun sayaaratahu ya sayaaratahu ja aladii huwa raakibun sayaaratahu aw ja aladii huwa raakibun baciirahu da waas ka mid tusaalayaashu baan goyn karnaa waa aladiidan weyaan imika ile waa ayun kayrkeed maynahan waa mawsuulaadii kale ilayna waynu ka goyn karnaa ila siladii baa dheer eh oo maxaa dheererisiye dee baciirkan ama sayaaradani rukniyuljumla ma ka mid ba mee ka mid maate ma ka mid ba mee ka mid waaba mafcuule marka maxaynu odhan karnaa ja aladii raakibun sayaarto baan iska odhanana ja aladii raakibun ya baciirahu baan iska odhanana oo sadrusilihii meesha waan ka goyn karna laakiin waxaa shardi ah inay siladu dheer tahay dheeradana maxaynu daabit uga dhignay maa zaada calaa ruknay iljumlati fa huwa awiilun baynu nii haddii uu qasiir yahay miya may caamil naasa bilati hiya axsanu ka warrama caamil naasa bilati hiya axsanu meesha maxaa yaala jumladii siladii unbaa taalla meesha sooma markaynu ka goynin sadrusiniin maxaa soo haay khabarkii oo keliya hahay may dheer tahay siladani may lama goyn karo marka ha ka goyn hayrka marka qaliil weeyaan jaa aladii caamil naasa bilatii yaxsanu sideedaad ku daynaysa oo odhan maysid caamil naasa bilatii axsanu odhan maysid limaada siradii baa gaaban marka in la gooyaa way yar tahay culamada kale maba banaynayn lakin ina maalgiso wuxuu leeya way yar tahay waa la goyn karaa lakin way yar tahay halkaa misl maxay noo soo hahay haddee sadrusila aanu noqon oo sadrusila hadduna ahayna u dhacay cajuska dambe ama maahay athnaa silaba u dhacay mubtada maaha faaciloo kale u noqday ama naabi faaciloo kale u noqday sida tusaale ahaan jaani ladaani qaamaa oo kale eega qaamaa aliftaasi waa damiir marfuuca maynu ka goyn karnaa caidkaasina waa damiir marfuuc maanu goyn karnaa mayma goyn karno sidrusila inuu ahaabaa shardi ahaa oo xagga hore inuu yaalay iminka muxuu yaalaa cajuskii dambuba yaalla sooma lama goyn karo naayba faacilkana lama goyn karo faacilkana lama goyn karo marka la goynaya keliya waa marka uu yahay mubtade ml marka uu mubtade yahay weyan markaa marka uu marfuuca noqonayo caa'idku labadaasaan u kala qaadana maxaynu kala qaadanaa inuu sudrsila uu fadhiisto iyo inuuna sudrsila aanu ahayn hayru sudrsila inuu yahay sudrsila haddii uu yahay ayan waa laga goynaya mutlaqanba sawaaun ataalat silatu am lam tatul hayrka miyaa ka soo ayun waa la eegayaayo siladu haddii ay dheer tahay waa la goyni siladu haddii ayna dheerayn falxadfu qaliilu xadafku he waa yaryahay sidayna maaligu leeyahay taa haddii waxa wey ah, hayru sadr sila haddii aanu ahayna caaidkii lamama goyn kara isaga lamama goynayo isaga intaa masale kale ayuu sheegay oo wuxuu yidhi in la gooyo way diideen nuxaadu haddii intan soo hadhay ay sila u suubanayso haddaynu goyno caaidkii intan soo hadhaba jumlanimadan ayaa silanimadaas kugu filanba markaana lama goyn karayo ayun lagama goyn karo ayrkeedna lagama goyn karo tusaale jaa ladii huwa wajhuhu mushriun baa tiri imiga jaa aladii huwa wajhuhu mushriun baa tiri balka warrama huwadan ma goyn karno limaada xiinamaa yastaqiimu alkalaam walaa yudraa axudifa shayun amla lama goyn karo shee kalaamkii waa iska dhamaystirayo waa toosan yahay in wax laga gooye in kale lama kala garanayo he marka in la gooya banaanan mayso intaan soo hadhay siladii ku filan jaa aladii kii ayaa yimid huwa wajhuhu mushriqun haddaynu huwada meesha ka saarno way isku filan tahay jaa aladii wajhuhu ladii damirka maynaan helin damiir cayo noqonaya mawsuulkii unoqonaya oo wajhuhu ku jira mayna dhamaystirnaynba siladii bay iskugu dhamaystiran tahay intan baaqigii wax daaliyo oo ina tusinaya wixii gonaana ma garanayno kolkaa lama xadfi karo marka intan jumlada ka soa jumlada meesha taalla haddii iyadu silo booskeed ay buuxin karto caaidkii lama goynayo shekh sadrusilihii lama goynayo waa intaa macnu sadrusilihii he lama goyn ayuna lagama goyn karo hayrkeedna lagama goyn karo waayahay inta kalena wuxuu ku tilmaamay walxadfu cindahum kaiiru mujali fii caaidin isagiioo mansuubuu tilmaamaya shuruudileyna kolley waan sheegi doonaa isagiioo mansuubo ayuu tilmaamay oo caaidkii haddii uu mansuubiyaa laba shardi buu uxidhay eeg inta kale waan keeni doonaa laba shardiba u xidhan labada shardi waa maxay an yakuuna muttasilan caaidkani waa inuu yahay mid muttasil ah hadduu caaidka munfasil noqday laa yajuuzu xadfu in la xadfaa ma banaano laba wa an yakuuna naasibuhu ficlan aw wasfa naasibka caaidkan mansuubkaa nasbinaya ama waa inuu ficil yahay ama waa inuu wasfi yahay weliba taamiin baa shardiye haddii uu ka waran inna iyo ismi haddii uu noqdo ka war ya may lama goyn karo lama goyn karo waa xarafta xarafaa ku camal falay taan baynu nira ficilkii uu naaqis noqdo ka war kaana imaa laga goyn karaa maya lagama goyn karo markaa ficilkii bu inoo tusaaleeyo wuxuu yidhi kaman narju mantani waa maxay waa mawsuulo narjuuhu buu ahaa caidku halkaasu ku jiray caid mansuubuu ahaa kadibna waa layska gooyey limaada labada shardi laga helay kaana muttasilan horta muttasil buu noqday laba wa kaana alcaamilu fiihi ficla caamilka ku camal muxuu noqday ficil taama ayuu noqday weliba naaqis aan ahayn idan yajuusulxadfu bal aad buu badan yahayba in la xadfo ayaa badan isagii oo ismi faacil la xidhiidsaday isagii la xidhiidsaday wasfi isagoo la xidhiidsadayna waa jira mallaahu muliika fadlun faxmadanhu bihi fama ladaa hayrihi nafcu walaa dararun sida bayt shaacirka baxrubasiid mallaahu muliikahu buu ahaa mallaahu muliikahu laba mafcuul bu u oo u gudbayey muliika waa mafcuulkii koowaad mafcuulkii labaadna hub ahdo waa laska gooyey limaada maxaa loo gooyey labadii shardi baa laga helay oo muxuu noqday kaana damiiran muttasilan horta damiir muttasil ayuu noqday laba wa kaana caamiluhu wasfa caamilkiisuna muxuu noqday wasfi ayuu noqday oo muuli ka ade maslafan halkaana kii mansuubkiibu ku sheego labadaas shardi buu sheegay an yakuuna damiiran muttasilan wa an yakuuna naasibuhu ficlan oo wasfa waaya waxay noo laaban maxay kii majruurka aman baa inoo laaban bal hadda laqmada haddaba eega wa bacduhum ay wa bacdu alcarabi carabta barhkood acraba wuu icraabay huwa bacdigu ayan mafcuulkii baa go-ana ayan buu icraabay muطlaqan xaale uu yahay ayan mid la sii daayey oo muطlaqantu waa maxay sawaaء udiifat wa kaana sadru silatiha damiira maxduufa wa hayru ayin ayin hayrkeed hayrkaasoo min almawsuulaati mawsuulaada ihi yakhtafii wuu raaci huwa hayrkaasi ayan ayan ayuu raaci fii daa kanaanu ku raaci alxadfi ah bayaano inoo banaan Eh? inaynu ka bedelna noo banaan akina wu noo banaan yah bayan alaa rayi alaa ra'yi bni malikin nactiguna calaa ra'yi bni xaajibin hore inu soo qaadana mise coloolinayno waa xilima laakiin waa in yustaal haddii la dheereeyo wasfun sila waa haddii la dheereeyo hayrku xilliga uu raacayo ayan xadafka ku raacaya waa inuu he siladu silatun awiila waa in ay tahay iyada ayan mulaqanba iyada ama sawaaun aaalat silatu an lam tadul mar haddii sidru silihii waa la goyn karaa iyada wain lam yustaal hadii aan la dheerayn ay huwa wasligii ah, siladii hadii aan la dheerayn falxadfu xadaf nazrun mid yar wey xadafki waa yaraanaya laakin waa banaan yahay eh, maxaan ka fahmayna waa yaryahay laakin in la gooyaay waa banaan yahay waa ayrkii weyan ayrkii weyan lakin ayun maaha abow naxwiyintu wa ay diideen an yuktazala mafcuulkii abowda weyaan abow way diideen an yuktazala ay ikhtizaalahu sadrusilaha goyntiisa way diideen naxwiyiintu xilima insaluxa iyo insalaxa ficilku labadaba faculana waad ka dhigi kartaa facalana waad ka dhigi kartaa insaluxa haddii usuubado albaaqi inta soo hadhay liwaslin sila haddii ay usuubato siladaasoo mukmilin mukmil waa ismi faacilo min akmala laga keenay mukmil bimacnaa kamilun bay ka dhigan tahay siladaasoo mukmilin dhamaystiran wlxadfu xadaf kaiirun mid fara badan weeyi munjalin mid qiyaasoobaya wey khabarun bacda khabar wa ahbaruu binayn aw biakara can waaxidin kahum saraatun shucara isaga inoo keeni doona cindahum naxwiyiinta agtooda ayaa uu ku badan yahay fii caaidin caaid dhexdii ayuu ku badan yahay caaidkaasoo mutasilin caamilkiisa la xidhiiday in intasaba waa hadii uu nasboomo huwa caaidku bificlin ficil waa hadii uu ku nasboomo oo wasfin ama wasfi waa hadii uu ku nasboomo wadalika tusaaluhu kaainu wuxuu aada ka qawlika oo iyo wixii lamid aad ku qawshid kaman ay kaladiika narjuu aan quudaraynayno hu manka yahabu waa deeqayaa huwa manku lanaa annaga maa narjuuhu waxaan ka quudaraynayno ayaa uu noo deeqayaa isagii oo marfuuca iyo isagii mansuubaba waxbaynu ka taataabanay kolay shuruuda jiro waynu sheegi doonaaye haddaba caaidka marka la goynayo saddex mid buu noqon baynu nihi ima an yakuna marfuucan wa ima an yakuna mansuuban wa ima an yakuna majruura majruurkaasaa loo qaybinaya ima an yakuna majruura bixarfin wa ima an yakuna majruura bimudaafin marka afartaasu noqon soo ma haddaba caaidku haddii uu marfuuc yahay marka la goynayo waxaa loo shardiyaa sabcatu shuruuطin liljawaazi wa waaxidu lilkahra toddoba shardi waxaa loo shardiyaa liljawaaz inuu banaan yahay xadafkani halna waxaa loo shardiyaa maxay lilkatra inuu fara badan yahay oo si badan uu gu'i karo o shardiga kooaad marfuuca loo shardaya an yakuna mubtadaan waa inuu mubtada yahay sadrusl mar haddaynu idhaahno maxaa soo gudagelaya jumladu haddii ay ismiye tahay sadrusl muxuu noqonaya mubtadihun buu noqonaya waa damiir munfasila sida huwe iyo ana iyo antum iyo naxnu iyo kuwaasu noqonaya an yakuna mubtadaan ko waa inuu mubtada shardiga kooaad laba wa an laa yakuna fi ljumlai damiirun aakhar yasluxu lilcaa'id jumlada waa inaanu ku jirin damiir kale oo u suubanaya aidki inuu nodo aid inuu noqdo oo uu noqdo mawsuulkii sow labama shardiga saddexaad waa anlaa yakuna damiiru mactuufan damiirku waa inaanu ahayn macuuf damiirku macuuf mid la wa waa inaanu ahayn shardiga afraad waa anlaa yakuna damiiru mactuufan caley mid isagao wax lagu soo dul cadfayo waa inaanu ahayn shardiga shanaad waa anlaa yakuna damiiru maxsuuran damiirku waa inaanu maxsuur shardiga lixaad waa anlaa yakuna damiiru manfiyan damiirku waa inaanu manfi shardiga toddobaad waa anlaa yakuna bacda lawlaa lawlaa dabadeed waa inaanu dhicin toddobadaa shardi waa liljawaazi shardiga karuhuna waa maxay jumladu waa ina tahay mid dheer waa ina mid dheer waa ina tahay toddobadaa shardiya loo shardiyaya ah marka uu marfuuca halka shardiya lilkariina waa maxay an takuna ljumlatu awiilatan jumladu waa ina mid dheer kaasi waa marfuuc ahaa wey kii mansuubkaabay noo yimiday waxaa loo shardiya isagana saddex shardi oo liljawaaza iyo hal lilkara saddexda shardi ko an yakuuna damiiran mutasila kitaabkaaba inoo sheegay damiir mutasila waa inuu yahay intan markii laisku wada xooriyo wax sheekhu matniga uu dhigay iyo wax ibnu caqiilka uu qorayo iyo wax xaashiyada khudrigu ay qorayso w meel kale lagama keenkeenayo meelhaas unba laga soo dhudhuufanaya waa laisku keenkeenaya meel kale lagama akriyayosheekh waaya kitaabka daalacda shardiga kooaad an yakuna damiira mutaila damiir mutaila waa inuu yahay hadduu munfasil yahay ka waran laa yajuuzu lxadfu in la xadfay ma wa an yakuna alcaamilu ficla aw waصfa fii caaidin mutasilin in intasab bificlin aw waصfin munaga ohan waa intii lagu yar tafaariqaynaya an yakuna ficla aw waصfa waa inuu yahay ficil ama waصfi waa inuu yahay shardiga saddexaad waa halkan kuu dhigaya waa an yakuna taameyni labadu waa inay taam oo ficilkii naaqiska kaani iyo kuwiiba naga baxayo oo lagama goyn karo de lagama goyn karo yaga ficilkan waanu taamiya shardiga katrina markasta an takuuna silatu mustaiilatun de siladu tahay mid mustaiila oo dheer waa tahay maxay noo yimiday kii mudaafkii baa noo yimiday sooma markaa kii marfuuci maxaynu dhignay toddoba shardi kii mansuubkiina maxaynu dhignay saddex shardi halkaas mina toban kuu noqon waay waxay noo yimiday majruurun bilmudaaf bay noo yimiday majruun bimudaafka laqmadiisaan eegi doonaa markaan laqmaynano wa bacduhum ay wa bacdulcarabi carabta barkooda caraba waa iraabay ay huwa bacdigu ayan buu iraabay mutlaqan xaalo yahay ayan ayru ayin ayin ayrki yartafi waa raacaya huwa ayrku ayan ayan ayuu raacaya fi da kan dhexdiisa ayuu ku raacaya kan alxadfiya xadafka in yustadal waa hadii la dheereeyo wasmusila waa hadii la dheereeyo wain lam yustadal haddii aan la dheerin ay huwa wasligii falxadfu xadaf nasru mid yar weeyi wa abow naxwiyiintu way diideen an yuktazala ikhtizaalahu sidru silaha in la gooyo waa ay diideen in saluxa hadii uu u albaaqi inta soo hadhi liwaslin sila hadii ay u suubato siladaasoo mukmilan ee kaamilan dhamaystiran walxadfu xadaf cindahum naxwiyiinta agtooda la xadfa kaiirun mid fara badan weeyi munjalin mid qiyaasoobaya weeyi fii caaidin caaid dhexdiibu ku fara badan yahay ama uu ku qiyaasoobaya caaidkaasoo mutasilin ku tanaasucayaan caaidkaasoo mutasilin caamilkiisa la xidhiiday in intasaba waa haddii uu nasboomo ay hiwa caaidku bificlin ficil waa haddii uu ku nasboomo oo wasfin ama wasfi waa haddii uu ku nasboomo wadalika tusaalihii kaainu kama nabyu yahab iyo wixii lamida oo kale weeyaane waaya isagiioo majruura inoo haray soo maha wuxuu yidhi xadfu maa caaid goyntii xadfu maa caaid goyntii alladii caaidkaasoo khufida la khafdiyey huwa caaidka biwasfin wasfi lagu khafdiyey wasfiga oo kaa'inin ahaaday bimacna alxaali walistiqbaali ahaaday kadaaka kaagaa hore lato kadaaka madkuurkaagaa hore ayuu lamid yahay oo caaidkii mansuubkaa sidii aad u xadfaysay xadafkiisa uu u banaanaa ayuu kan goyntiisuna ay u banaan tahay wadaalika tusaaluhu kaainunka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah oo kale ayuu ahaaday anta adigu qaadin qaadi ayaad ahaatay bacda amrin amar dabadii xaalada u ahaaday amarka oo min qaba ka ahaaday alladii caaidka jura la jaray huwa ladiga bima xaraf lagu jaray jara jaray huwa xarafku almawsuula mawsuulka jaray kadaa madkuurkaagaa hore ayaa isaguna lamid yahay oo in la xadfo ayaa isna banaan wadaalika tusaalihii kainunka qawlika oo wixii lamid ah oo kale ayuu ahaaday ka muramar biladii kii mar marartu aan soo maray fa huwa kaa aan soo maray barhum samafale weeye halkan muxuu ku tilmaamaya culimo wuxuu kuu tafaariiqeeyey maxay markii uu majruurka ahaa laba mid buu noqon ima an yakuna majruura bimudaafin wa ima an yakuna majruura bixarfin labadaasuu noqonaya haddaba haddii uu yahay majruurun bimudaafin haddii uu yahay shardi buu u dhigay oo shardigaasi waa maxay ko an yakuna majruuran biwasfin wafi waa in lagu jiro sheekh wafi waa in lagu jiro wafigaasina weliba ismi faacil waa inuu yahay xitaa ismi facil ma soo gudagelayo maxaynu ka fahmayna tusaalean ka qaadin waa maxay adaa yaqdi fa huwa qaadin qaadin waa ism faacil qaadi waa ism faacil marka u fiirso an yakuna majruuran biwasfin waa in wasfi lagu jira wasfigaasna waa maxay waa inuu yahay ismi faacil shardiga labaad wa an yakuna alwasfu bimacna alxaali walistiqbaali macna alxaal walistiqbaal waa inuu yahay macna alxaali walistiqbaali waa inuu yahay ya macna alxaal walistiqbaal waa inuu yahay jaa aladi ana daaribuhu alaana aw gadan waa inuu xaal ya ama mustaqbal waa inuu yahay maxay naga baxaya hadduu bimacna xaali walistiqbaali aan ahayn w inaga baxay waxaa kale oo inaga baxaya haddee ismi jaamida loo idaafeeyo haddee tirahda ka waran akrim biladii hulaamuhu fi lbeyti sa tirada ka waran akrim karaame biladii kii hulaamuhu wiilkiisu fi lbeyti guriga u ku sugnaa iminka hulaamuhu caaidkan muna muna majruurahayn maan mudaaf lagu jirin hulaam mudaaf hadan mina mudaafilahan muna caaidnahayn inaynu goynaa muu banaan yahay la limaada muxuuna u banaanayn hulaamkani waa ismi jaamida sheekh mase wasfiba ma banaana inaynu iska nidhaano jaaa waxa yimiday akri maamuus biladii ki hulaamun fi lbeyti ma jiro ayaad ku socota ya waayahay marka u fiirso ko an yakuna majruuran biwasfin ismigii jaamidkii baa naga baxay mee wasfi wuu noqon karaaba jaa ladii madruubuhu fi beyti haddan idha ka hor madruubu min ism mafcuule madruub ism mafcuul munayn isna ma banaano wasfi haba ahaado laakiin ismi mafcuul bii naga noqday ismi faacil baan doondoonana inagu ile sheekhaa ku dhawaaqee dhawaaqitaankan uu ku dhawaaqayba ahee kaga filnaaday inuu inoogu qaydo maxa ismi faacilnimo laba shardi baynu dhigana labada shardi waa maxay siduu noo tilmaamay inta kalena soo ilxaaqin doonaaye ko an yakuuna majruuran biwasfin waana ismi faacil wa an yakuuna bimacna alxaali wlstiqbaal markaan laqmaniy waniga kuusoo qadaray labada shardi baynu dhigana tusaalahaynu ka fahmina marka anta qaadin bacda amri min qada muxuu ujeedaa faqdi maa anta qaadin maa anta qaadin maxay ka dambaysaa ficil amar baa ka hore aayadda qur-aanku inoo tusaalaynaya talmiix wey faqdi maa anta qaadin maa anta qaadin maxay ka dambaysaa faqdi oo ficil amara ficilka amarna halkee laga soo qaatay qadaa baa laga keenay qadaa baa laga keenay marka u fiirsa maadani waa mawsuulo anta waa mubtade qaadina waa khabarkii wuxuu ahaa faqdi maa anta qaadiihi buu ahaa faqdi xukmi fircanow ma ima ladii kii xukmi anta adigu qaadiihi maaga ad xukminaysid waxaad xukminaysid ma xukmi inamaa taqdi hadihi alxayaata adunya waa dhammaanataa tani waa addunyo qaadin maxaa la yidhi marka qaadiihi bay ahayd oo caaidkii baa la gooyey qaadinna waa la waa la tanwiiniyey tanwiintu iska soo noqoto mayna basiid noqon ismu faacil baa lagu khaftiyey marka kan kalena muxuu ku tilmaamayaa wuxuu noqday majruuran bixarfin buu noqday majruurin bixarfinna laba shardi baynu dhigana labada shardi waa maxay an yatafiqa axarfaani labada xaraf sheekh waa ina iswaafaqaan ba iyo ba waa ina noqdaan ama calaa iyo calaa waa ina wada noqdaan de shardiga labaad labada xarafan kuu sheegaya waa maxay labada xaraf waxa weeyaan mawsuulka xarafka lagu jiray caaidkana waa in lagu jiro waa inta armislafani mawsuulka xarafka lagu jiray caaidkana waa in lagu jiro an yatafiqa axarfaani waa sida shardiga labaad an yatafiqa alficlaani macnan walafda labadan ficil ee ay ku tacaluqayaan labadan jaar iyo majruur mawsuulku meel buu ku tacaluqaya caadidkuna meel buu ku tacaluqaya labadaa ficil lafdan wa macnan waa inay ka sameeyiin xagga lafdigana waa ina iskaga isku xuruuf wayna yihiin xagga macnahana iskaga mid wayna yihiin tusaale aad ku fahmaysina bal eega mura biladii marartu ka waran ya mura mar dee waa ficila mar oo marradii suma garanaysiin saddexdii xarakaadkii baa inoogu bannaan mura muri mura muru muru mur muri intba jaaza wajaaza adigu dib u noqode laba lagu soo akriye mawsuulkii waa aladiye maxaa lagu jiray mawsuulkii waa aladiye maxaa lagu jiray ya dee ba lagu jiray dha culimo maan ba lagu jirin haddaba marartoodan waxaa ka go bihi baa ka go ya caaibkii waa bihi oo majruur buu ahaa waxaana lagu jiray xaraf haye markaynu caaidkii goynay xarafkii wax jaray maair buu taagnaa dhid banaan meesna u iska go'aya de maa meesha dhigaya caaidkiiba goynsa xaraf maxaa dhigi meesha xarafkii jaarkaana maxaa dhigaya meesha isna wuu iska moogta isna wuu iska tegaya waa maxay bihi ahayd oo ba'da lagu jiray mawsuulka iyadna jirtay biladii mawsuulku wuxuu ku tacaluqayaa mura bihi caaidkaasina wuxuu ku tacaluqayaa marartu mayna isku mid labadii xaraf kii mawsuulka jira iyo kii caidka jira waa isku mid waa ba iyo ba labadii caamilay ku tacaluqayeena waa mar iyo mara waa isku mid iyo isku mid war masle bani qur'aankii ku taalaaba yakulu mima taakuluuna wayashrabu mima ta mima tashrabuna minhu mima tashrabuuna minhu minhu bay ahaydoo hadii caaidkii markii la gooyey dee mintii xarafkiina may joogjoogi ya wixii ay gelaysaa maadaama gwayadna iska goday xaraf jar kelidii ma joogjoogay meesha le majruurkiisiiba waa la jaray saxiix walala markaaskana labada shardi baa loo dhigaya ko an yatafiqa alxarfaani labada xarf waa ina iswaafaqaan wa an yatafiqa alcaamilaani lafdan wa macna xagga lafdiga iyo xagga macnaha labadaba waa inay iska waafaqaan waaya wayashrabu mima tashrabun aayadda quraanka wey marartu biladi marartu bihi iyo wayashrabu mima tashrabuna minhu saasay noqonaysa baytushacirkaasasna ka mid a laqad kunta takfii xuba samraa xikmatan fabuxlaana minha biladii anta baaixun ah. laqad kunta tukfii xuba samraa xikmatan fabuxlaana minha biladii anta baaixu laqad kunta waxaad ahayd tukfii mid qariya xuba samraa gabadha samra laydha jacaylkayga hoos baad ku qarsanaysa xikmatan wakti dheer ayay kaasoo muuqan lahayd fabux cadee laana hadda laana maad garanaysa waa alaanadii fabux adee laanay alaana hadda waxaad cadaysaa minhaa xaggeyga biladii kii anta adigu baaixun aad caddaynaysa waxaad caddaynaysa waxba yuuna laabta kugu gubine ya banaanka soo dhig buu leeya mogta ee biladii anta baaixun bihi bay noqon lahayd baaixun bihi oka marka maxay ku tacaluqay buxu buu kaa hore ku tacaluqaya ka dambana baaix buu ku tacaluqaya caamilka mana isku mid ahayn lafdigooga waa isku mid waxa weeyaan xarafkii jaar labada jirayn labaduba wahe waa isku mid labada xaraf haddii as khilaafaan ka hor ilaa waxa shardi an yartafiq alxarfaana baynu nidha lam yujzi xadfu in la xadfay ma banaano marartu biladii adibtu aley ka hor marartu biladii adibtu aley marartu waxaan soo maray biladii kii adibta aley ad ad arootay aley in la gooyaa may banaan tahay ya may halkay ku tacaluqayaana isku midba maaha labadii xarafna isku midba maaha midna babay waay marka aduu iska soo khulaasayn waxay noqonayaan maxay an yatafiq alxarfaani wa an yatafiqa alcaamilaani lafdan wa macna haddaba u fiirso ka majruurka mudaafka lagu jiraya ko an yakuna waxaan u shardinaa laba shardi an yakuna an yakuna mudaafu wafa waynu sheegnay bade minaan sheegin ka labaadna muxuu noqonaya wa an yakuna wasfan caamilan wasfi camal falay waa inu yahay wasfi camal falay waa inu yahay wasfi camal falay waa inu yahay majruurka xarafka lagu jirayo isagana waynu sheegnay shuruuddiisa oo shardiga koowaad waa maxay an yatafiqa alxarfan ama waa inuu galo mawsuulka xaraf la ah xarafkan caaidka gooye waa iska an yatafiqa alxarfaani labada xarf waa iswaafaqaan shardiga labaad waa an yatafiqa alcaamilaani lafdan wa macnan labada caamil waa ina wa macnan iska waafaqaan shardiga saddexaad anlaa yakuna alcaa'idu maxsuuran caaidku waa inaanu maxsuurahayn shardiga shanaad allaa yakuuna alcaa'idu cumda caaidku waa inaanu cumda ahayn shardiga lixaad allaa yuuqica xadfuhu labsan xadafka la waa inaanu labsi iyo dheexgal kale waa inaanu keenin dee tusaalayaashu kitaabka inagu wada qoran yihin haddaynu wada joogsanno waxba waktigaa inaga dhacaya marka adu khulaasadu maxay noqonaysaa caaidkii haddii uu marfuuc yahay e labaa loo eegaya inuu sadrusile yahay iyo hayru sadrusile inuu yahay haddii uu sadrusile yahay ka warrama ayan waa la goynaya iyada mutlaqan sawaaun ataalat silatu am lam tatul hadduu ayru ayin yahayna in aalata silatuhe xudifa wain lam taul falxadfu qaliilun xadadku waa yaraanaya ayru sadrusila hadduu yahayna ayana kuma banaano ayr ayana kuma banaano maxaa inoo yimday isagao mansuuba soo maha laba shardi bo iskaga dhig inta kale waad qorqoran doontaan labada shardi maxay ahaayeen an yakuuna damiiran muttasilan wa an yakuuna naasibuhu ficlan aw wasfan wa an yakuuna taamayn maxaa inoo yimiday isagoo majruur soo maha ama imaa an yakuuna majruuran bimudaafin haddii u yahay an yakuna majruura biwaصfin an yakuna bimacna alxaali wاlistiqbaal haddii xaraf lagu jira ka waran an yatafiqa alxarfaani an yatafiqa alcaamilaani lafdan wamacna mska basiid laqmada hadaba u fiirso xadfu ma waa mubtade xadfu ma maadana caaid bay ku dhici xadfu ma caaid goyntii alladii caaid kaasoo khufida u fiirsada maanta khaftu isticmaalay sheekhuye ya wuxuu ka leexday can ariiqati lbasriyiin wuu ka leexday maanta sheekhuna markasta waxaad moodaysa inuu u janjeero dhinaca basriyiinta cadalahe can ariiqati basriyiin xaguuna u leexday ariiqa kufiya cibaara kufiya manaan ya dee waa sax jaaza wa haada kaasina wuu banaanya inaad jar cabirtaana wuu banaanyay inaad he inaad khafdo cabirtaana waa banaanyay liana almas'alata laysat tacabudiya marka kaa doontidood mari jarna cabir haddee doontid haddee doontidna he khafdo cabir lakin maxaa kaaga caddaaday basrinimo inu ka leexdo maanta kufi ood arkaysaa de khafdu cabireeleen xadfu maa caaid goyntii alladii caaidkaasoo khufida la khafdiyey ee huwa caaidka biwasfin wasfi lagu khafdiyey wasfigaasoo kaainin ahaaday bimacna alxaali walistiqbaali ahaaday kadaaka kaagaa hore ayuu lamid yahay oo caaidkii mansuubka sidii loo goynayay baa kana loo goynaya wadalika tusaalihi kainu wuxuu ahaaday ka anta adigu qaadan qaadi ayaad ahaatay bacda amrin amar dabadii xaalad ou ahaaday amarka oo min qadaa qadaakaadi waa aayadda qur'aanki faqdi maa anta qaadin alladii caaidka alladii caaidka jura lagu jiray huwa ladiga bimaa xaraf lagu jiray jara jiray huwa maagu almawsuula mawsuulka jiray ah, yar adagta soo ma alladii caaidka jura lagu jiray huwa caaidka bimaa xaraf lagu jiray jara jiray huwa maagu almawsuula mawsuulka jiray kadaa madkuurkaasu lamid yahay mawsuulka xarafka lagu jiray hadda caaidka lagu jiro isna in la gooyaa banaan buu kuleeyahay waa intaas oo si fiican ma fahmin waayahay wadaalika tusaalihii kaain wuxuu aday ka mar biladii kii mar marartu aan soo maray bihi ladiiga de fa huwa kaasi barrun samafale weeye wallahu aclam subxanak allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk